asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii afar iyo labaatanaad ee kitaabka dhunkashada qofka sooman uu islaantiisa dhunkado iyo ciyaartu la ciyaariyo taataabashada iyo can caaishaةa radi allahu canha qaalat kana rasuulu اllahi salى اllahu عalayh waslama yuqabilu wahuwa saa'im wayubaashiru وهuوa صاaئم ولakiنahu kana أمlkكم لإrbه waa dhunkan jiray nebigu عalيه الصلاaةu وaسلاaم isaga oo sooman waana taataaban jiray haweenkiisa isaga oo sooman وalakinahu kana أمlkكم wuxuu se ahaa ka idinku celin badan buu ahaa liirbihi yani licudwiga xubintiisa idinku celin badan buu ahaayo waa iskaayay nebigu alيه الصلاaةu isagu inuu intuu markaa haweenkiisa intuu laco ciyaaro markaas uu jirkiisa u dhaqaaqo marka aan wax weyn kale oonu sii samaynin oo kale usii gudbin waa kari karay idinkusa marka kari kartaan wey baabun إida أqbla الlayl وغربت الشhمس أfطر الصاaئم عن cabdاللahi بن أbي أوفى رضي الله عنهma qاal كنا mعa رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم fي sفر fي شhهri رمضان rasuulki ilahi baan la joognay sfr dhexdi kula joognay bil رaمضان falamaa qaabat ishamsu markay qoraxdii dhacday yuu qaala yidhi yaa fulaanu inzil fajdax lana hebelow deg oo noo qas sharaab sawiirka la yidhaaho biyo lagu qasto ayuu yidhi muxuu deg oo noo qas muxua sharaabka noo qas ku afure qaala markaasuu filaankaasuna bilaal buu ahaa yaa rasuula allahi ina calayka nahaaran maalin baa kuu hadhay qaal inzil fajdax lana deg oo noo qas qaala fanazla fajadax mar labaadkiibu markaa riwaayadan ay sheegaysaa laakiin mar saddexaad ku kala soo sheegay laba goor buu ku celiyey nebigu alayh isalaatu wasalaam laba goor marka haddii hadalka lagu celiyo marka mar saddexaad laguma celin jirin marka labadii goore hor mid walba wuxuu yidhi weli waqti baa ku haray kolkuu saddex goor ku celiyey buu marka ogaaday inay ka dhab hadalka nebigu alayh isalaatu wasalaam aanu ilooshi waxaas ku jirin markaasuu dego markaas qasay faataahu bihi waa u keenay fashariba الnabiyu salى الlahu alay slm nebigu cabay uma qaala biyadihi yani ashaara biyadihi gacantiisa ku ishaaray wuxuu yidhi idaa garabat الshamsu min haahuna qoraxdu xaggan hadday ka dhacdo wa jaaءa allaylu min haahuna habeenkuna xaggan kada uu ka yimaado yani waa beriga uu ka yimaado faqad afطara الsam qofkii soomanaayo waa afuray marka kolba qoraxdu hadday dhacdo madowguna xaggana kusoo bilaabanaya agga kolka qur-aanka ka dhacda qursida agga madow kusoo bilaabanaya marka labadaasi waa mutalaasimeen qoraxda marka dhicitaankeeda unbaa waqti u ah afurka qofka saamka uu afurayo iyo mxahay salaada maqrib kashadeedaba qoraxda qaybubadeeda keliya iftiin iyo waxaas marka waatay marka saxaabada u maleeyeen kolba adduunka iftiinada arkayaan markaas u maleeyeen kolba atay iftiinka uu joogo inay habeen aanay ahaynoo maalin ay tahay markaasuu nabiguna alayh isalaatu wasalaam marka u sheega u yidhi kolba hadday qoraxdu dhacdo habeenkuna xaggan madoobiisa ka soo bilowdo habeen bay noqotay oo qofkii soomanaa waa afuray bab في تaعجيل الفطر عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناaس بخyر ma عجلوا الفطر dadku kama zuulayaan khayr iyo wanaag kama zuulayaan oo dad wanaagsan oo toosan oo diintoodii ku dhaqmaday ahaanayaan in alle intay afka ka dadejiyaanba in alle intay afurka dadejiyaan oo ayna afurkooda la sugin madoobaad iyo xidigaha soo bixin iyo ayna dihin oo ayna yahuudda afurkeeda shabihin dad wanaagsan bay yihiin dabaa kalena waxay sheegaysaa waa aharu suxuur suxuurtana ay dambaysiyeen in alle intay suxuurtana dib u dhigtaan afurkana dib usoo soo dadejiyaanba dadku waa fiican yihiin taas mafhuumkeedu waxaa weeyaan haddii labadaa la waayo oo muxuaha suxuurtiina hore loo dhigo afurkiina dib loo dhigo khalaas dadku waa inay xumaadeen marka midda suxuurta aad iyo aad hadda ajmiyada loogu sii daran yahay aad baa loo dedejiya oo horay loo loo suxuurta عن أbي cطية رضي الله عنه qال dklت أna وmasروq عlى cائشha رضي الله عنها aniyo masروq ayaa waxaan usoo gallay caaishaan usoo gallay faqaala lahaa masruuq masruuq baa ku yidhi rajulaani min asxaabi muxamadi sala allahu alayhi wasalam kilaahumaa laa ya'luu can alkhayr yani laa yuqasiru can alkhayr laba ninoo asxaabtii nebiga ka mid a oo midkoodaniba khayrka ku dadaalaya midkoodna khayrka aan ku gabadfulaynin axaduhumaa yucajilu almaqriba waaliftaar midkood maqribka iyo afurkaba waa dadajiyaa walaakharu yu'akhiru almaqriba waliftaar midka kalena labadaba wuu dib dhigaa faqaalat markaasay waxay tihi man yucajil اmagriba wاlfطaar keebaa maqribkiiyo afurka dedejiya qaala cabdullah cabdullahi bn mascuud wey kalena waa abu muusa alashcari labadaa nin ee saxaabiga ah mid weliba saxaabiga uu yahay khilaafkoodaasay marka labada badan nina taabiciinta ka shakeen midkoodeebaa toosan midna maqribka iyo iyo afurkaba dibba u dhigaa midna labadaba waa dedejiya marka koodee toosan cabdullahi ba marka mxu ahay labada dedejiyay ku yahay cabdullahi bn mascuud faqaala markaas waxay tihi haakada kaana rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam yasnac rasuulka ilaahi saasuu yeeli jiray oo maqribka iyo waa dadejin jiray maqribka iyo afurkaba waa dadejin jiray oo hor u afuri jiray u afuri jiray weliba qabla salaad oo nebigu alayh الsalatu wasalaam u afuri jiray waa kaynu xadiidka cabdullahi bni muqafal ba hadda ku soo maray in isaga oo bilaal uu leeyahay weli qoraxdii madci rasuulka ilah weli maalin baa ku jira uu leeyahay uu nebigu alayh الsalatu wasalaam afur marka nebigu alayh الsalaatu wasalaam qabla almgrib waa furi jiray maqribkiiyo anfurtabana waa dadejin jiray laakiin abu iyo iyo cumar radi allahu canhuma iyagu bacda almgrib bay afuri jireen wt salaadda intu tukan jiray markay salaadda ka dambow ayay afuri jireen sidii maalig iyo shaafici ay wariyeen marka sidaasna iyagu waxay u jireen baa tacliim bay u jireen dadkay dadkay kusinayeen inayna waxba waajib ahayn inay eh, eh, afurka u horeeyo ay dhici layeeli karo in intaa horta la tukado la afurana ay dhici karto in horta la afuro la tukadaan eh, ay dhici karto marka lakin kii hadyigii nabiga alay salatu salaam waa inuu nabiga alay slat slam qabla salaa iyo afuri jiro baabu nahyi can alwisaali fi sawm wisaalka waxaa la yidhaha in laisku bixiyo laba maalmood ama wax ka badan laisku bixiyo iyagoo on dhexdooda biyana loo dhexaysiininoo soonka hore aan la jebinin in laysku bixiyaa la yidhaahaa can abi hurayrata radia allahu canhu qaal nahaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam can ilwisaal wisaalku nahiye rasuulka ilaahay faqaala rajulu min almuslimiin min muslimiinta ka mid ah wuxuu yidhi fainaka yaa rasuula allahi tuwaasil adigu waad xiriirisaaye marka nebiguna alayh salatu salaam tobanka maalmood ee dambayse waaba isku bixin jiray tobanka maalmood oo dhan soom maalin iyo habeenba waa isu bixi jiray soomka marka nin baa anigu saas adeegsada qaala rasuulu llahi sala allahu alay slam ayukum waayukum milii kiinee ila mid ah innii abiitu waan baryaa yuطcimunii rabbii wayastayni anigoo rabbigay oo iyo sharaabba isiiyo ayaan baryaa kiinee ah, kalo sideeda oo kale marka yuطcimunii rabbii wayastaynida nebigu alayhi salaatu wasalaam siduu ula jeedo laba siyood baa labadaba lagu fasiray mid waxa weeyaan yani ya'tiinii biطcaamin min cindihi wa sharaab xagga jannada maalan yaa la iga keenaa cunto iyo la iga keena sharaabba la iga keena kaa suuroobi kartaa baa layidhi qaarna waxay yidhahan marka yani yucطiinii quwata طaacimi shaarib qof wax cunay oo uu xabay quwadiisoo kale buu ilaahay gelinayaa buu ka wadaa nebigu alayh isalaatu wasalaam waxyo ma ahay baxsi dheer buu qoraayo hadal dheer ibnu qayim fi kitaab zaad ilmacaad halkan kale oo siduu nebigu alayh sala slam cuntada uga deeqtoomi jiray iyo inshiqaalkiisii bimunaajaati rabbihi iyo u shuqlanaa iyo cibaadati rabbi macaasigu macaansanhayay iyo waxaasu hadal dheer marka ka qoraa oo taasuu marka isagu rajaxayo nebigu alayh salaatu wasalaam cunto loo keeni jiray oo eh, muxaa u cuni jiray inaanay jirin eh, muxaa wuxuu cuntada kaga kaaftoomo oo quwo ah iyo muahmaladaad ruuxiya inuu ilaah siin jiray saasoo markaa hadal dheer qora falamaa abow markay diideen an yantahuu can ilwisaali inay ka reebtoomaan wisaalka ka reebtoomaan markay diideen yuwaasala bihim la xiriiriyey yowman uma yowman uma ra'w hilaa bishii bay haddana arkeen laba saddex maalmood ka dambow ee bisha arkeen saddex maal markay isu bixiyeen iyagaaba xoog badna iyaga naftooda fa qaala markaas wuxuu yidhi low ta'ahara alhilaalu bishu hadday dib u dhici lahayd lazidtukum waa idin kordhin lahaa kal munakiri bihim kal munakirillaan ku ciqaabayo oo kale sidaa uu yidhi hadday mxuha bishu dib u dhacdo aanu bilannin waa idinku sii wadi lahaa buu leeyay kalmunakiri lahum yani kalmucaaqibi lahum mid ciqaabaya oo kale sida isagoo ah xiina abow markay diidanayeen tahwina ka reebteen markay diideen inuu ku ciqaabayo saakinkana uu xidhiiriyey oo hadday bishu sii daahdana waa idiin welilahaada uu leeyahay ciqaabay ka ahayd ayayd ayaad moodaysaa marka uu saalkan nebigu alayhi salaatu wasalaam waana ka nahiyey saxaabadiisii waana u oggolaaday goortii dambe marka xaraam baa uu mise xaraam ma aha labada shee labada marka labada mida waa layidhi qaar waxay u fahmeen inuu xaraam yahay wisaarku oo nahyiga calayhi salaatu salaam nabigu uu ka nahiyey inuu xaraam yahay taxriim ahaa oo wisaalkan kala dambe goortii dambe oo laba maalmood iyo saddex maalmood isugu daray ay ciqaab ahayd aanay ahayn ciqaab bay ka ahayd oo uu ku tusaayey inayna karayninba ka tusaayey mooyaane ibaaxa ayna ahayn qaran waxay leeyen maya waa karaaha un mooyaane waa u bannaan tahay marka wisaalku waa bannaan yahay waa la waa la xidhiirin karaa saxaabada qaarkooda sida ay jiray waa jira cabdullahi ibn zubayr ninka yeeli jiray isbuuc buu isku xidhiirin jiray aanu mxu ahay waxba marka isbuuc markuu soo manaado oo isku xidhiiriya habeenkii maalintii iyo marka intuu isku darsado caano iyo subag iyo dacab sibir intuu saddexdaa isku darsada buu cabi jiray marka baabu sawmi wاlfiطri fi safar عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سافر رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم في رمضان فصاama حتى بلغ cسفاn cسفاn ilaa ka soo gaaray buu soomanaa nebigu عalيه الصلاaةu وaسلام ثuma dacaa بإناء فيhi شhراab fasharibahu نahاarا liyaraahu الناas cسفاn markuu soo gaadhay iyuu nebigu عalيه الصلاaةu وسلام weel biya int sharaab ku jira intuu dalbaday isagoo hashiisii fuushan gacanta ku qabtay oo dadkii tusiyey iyo cabay dadka hortoodii maalinimo ku tusiyey uma afqara waa furay intii soo socday inta ka dambaysay cusmaan markii la soo gaadhay dakala maka ilaa maka soo galay qaala bnu cabaasin fasaama rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam waaftar rasuulka ilaahi waana soomay waana afuray faman shaaa saama waman shaaa aftar qofkii doonaa ha soomo qofkii doonaan ha afuro marka mubaax weeye labaduba waa bannaan laakiin koodee fiican mooyaane labaduba marka waa bannaan yihiin midkooda fiicanna qofkii aanu soomku dhibaynin waxaa la ufiican soomka u fiican qofkii soomku dhibaayana afurka u fiican qofkii soomku u dhibaaya ama wax ka tabar yaraynaya acmaashu qabsanaya iyo waxyaalahaas iyo xuquuqdii ku laazimaysa iyo wax ka suga dhacaya aan qabsan karaynin waxaa u fiican afurka u fiican qofka kalena marka soomka عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم خرجa cاaم الفتح إلى مكةa في رمضان sanadkii maka uu qabsaday bu nebigu alayh salaatu wasalaam maka usoo baxay ramadaan dhexdiisa fa saama waa soomay xataa balaga quraaca alhamiim meeshaas hamiim la yidhaahaa buurteeda quraaca la yidhaha ilah soo gaadhay fa saama annaasu dadkii waa soomeen uma dacaa biqadaxin min maa'in farafacahu xataa nadar quraacu hamiimkaas cusbaan bay waxoogaa ka soo sokaysa xagga maka kasoo xigtaa marka meeshuu ibnu cabaas uu sheegayey bay waxoogaa soo dhaaftay soo dhaafsan tahay buu sheegay marka lakin waa ku dhow yahay eh, wuxuu marka dalbay biqadaxin min maa farafacahu kor buu u qaaday xataa nadara annaasu ilayhi ilahay dadkii eegeen uma shariba waa cabbay faqiila lahu waxaa lagu yidhi bacda dalika intaa ka dambow ayaa waxaa lagu yidhi eh, ina bacda annaasi qad saam dadka qaarkood baa soomay baa qaala markaasu ulaaika alcusaa ulaaika alcusaa kuwaas waa kuwa caasiinta kuwaas waa kuwa caasiinta in marka nebiga alayh الsalaatu wasalaam qisadiisa kuwa qaadan waayey ee nebiga oo ku dayan waayey kuwaasu ilahi kuwaas cusaad weeyaan marka xaaladaas oo kale ee nebiga alayh الsalaatu wasalaam khilaafkiisa uu ku jirto oo nebigii oo dadkii muxuu ahay ka dalbay in la afuro oo dadka tusiyey ee jidkiisa la raaci waayey un mooyaane in qofkii marka uu iska soomo isaga bannaan tahay waa ka xadiidka ibn cabaas baa ka fogay bab laysa min albiri الصiyaamu fi الsfr عan jaabirin radي allahu canhu qaal kana rasuulu اllahi salى اllahu عalيyه waslm fii safri fara'aa rajula qad اجtamaca الnaasu عalayhi wuxuu arkay nebigu alayه الslat slam isagoo safar ku jiro arkay nin dadku ku urursan yihiin waqad dullila calayhi la hareeyey oo mara iyo lagu dallaalimeeyey ayuu arkay faqaala markaasuu yihi maa lahu muxuu leeyahay qaaluu rajulu saa'im waa nin sooman baa qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam laysa albiru an tasuumuu fi safar khayrku ma aha inaad safarka ku soontaan marka qofkii xaaladdaasoo kale ah weeyaan maaha daa'iman ma aha qofkii xaaladdaasoo kale ah yani khayr u ahayn soomku aanu u ahayn xaaladdaasoo kale qofkii gaadhe soomka saa u daciifiyo ama qofkii aanu daciifinaynin khayr waa yahay isaga oo nabiga alayh isalaatu salaam waa ki soomay waa ki mxuahay anas ibn malikna soo sheegay inay nabiga alayh salatu slam inagoo la soconna yaa qaarna soomi jiraan qaarna afuri jireen ka afurana ka kale kuma ceebayni ka soomanayna ka kale kuma ceebayni isagoo nabiga alayh salatu slam asxaabtiisa ay musaafiriin yihiin ba cabdullahi ibn rawaxa mooyaan iyo isaguna ay soomanaayeen dadka intooda kalena afuranaayeen marka intaba nabiga alayh salatu slam soom iyo afurdabada waa yeelay marka xadiidkan uu leeyahay khayr ma aha inaad safarka ku soomtaan waa ninka xaaladiisa oo kale qofka arrinta ka gaadho baabu tarki اlcaybi calى الصaa'imi wاlmuftir inaan lagu ceebaynin lagu eedaynin qofkii soome iyo qofkii afratoona can abi saciidin الkudriy radi allahu canhu qaal غaزwnaa maca rasuuli اllahi salى اllahu عalayh waslm lsita caشhara madad min ramadaan toban iyo lix beri oo ka tagtay ramadaan ayaan rasuulka ilaahi la duulay duulimaad u raacan fa minaa man saama wa minaa man afطar waxaa naga mid ahaa qaar soome iyo qaaf qaar afuray falam yacib الsaa'imu calى اlmuftir qofkii soomay kuma ceebayni kii afuray wala lmuftiru calى الsaa'im kii afurayna kii soomay kuma qof waliba marka inuu qofkii qof waliba si wanaagsan oo mubaaxa uu sameeyey ayay u arkayeen qofna qofka kale ma eedayn baabun baabu ajri اlmuftiri fi الsafar إida tawalla alcamal hadduu acmaasha uu qabto isagu uu qabto oo dadka kale musaafiriinta ee saaxiibadiisa la socda isagu uu anfaco kuwii kale ee iyagu muxuaha soomanaa laakiin aan kuwan acmaasha ay qabanayaan qaban karaynin isagu ka ajri badan yahay ruqsadiina iska qaatay qayrkiina anfacay inuu kan waa ajri badan yahay can anasin radia allahu canhu qaala kunaa maca anabiyi sala allahu alayhi wasalam fi safar safar baan rasuulka ilaahay kula jiray fa asaa'imu wa almuftir waxaa naga mid ahaa qaar soomay iyo qaar afuray baa naga mid ahaa qaala fanazalnaa manzilan meel baan degnay fii yowmin xaar maalin kulul fa akarunaa dilan kan oogu har badani saaxibu lkisaaq ninka busta haysta bu ah hal mara haysta oo mariisa dallaalimaysanaya kaasaa noogu har badnaa wax qaymo wata iyo ma ahayn dhulkuna waa dhulkan kada saxraheda marka geedad waaweyn oo aan lahayn ninka noogu har badnaa wuxuu ah qofka mara dallaalimaysanaya qofki waxaa ku jira wa mina waxaa naga mid ah man yataqi shamsa biyadihi qof gacantiisa mxaa isaga dhigaaya qoraxda isaga dhigaya wax kale isaga dhiga aan lahayn gacanta madaxa uga dhiganayay yaa naga mid ahaa qaala fasaqata waa daateen asuwaamu kuwii soo mara waa daateen oo hurdayaba la dhaceen idaal wa qaama almuftiruun kuwii afuranaana waa kaceen fadarabu labniya waxay dhiseen muxuu ahay eh, haymooyinkiibay dhiseen wasaqow waxay waraabiyeen arrikaab gaadiidkiibay waraabiyeen oo marka cuntadiiba uga u diyaariyeen kuwii afranaa saasay yeelaan marka faqaala rasuulu llahi salى اllahu alay slam dahaba almuftiruuna alyawma biاlajri kuwa afranaaba maanta la tegay ajirkii ajirka maanta waxaa qaatay kuwa afranaa iyagu rugsadii ilahayna waa iska qaateen oo dembi ma ayna gelin qayrkoodna waa anfaceenoo markaa waxbay tareen baabu lfiri lilquwati liliqaa'i اlcaduw kolkii cadowga lala dagaalamayo in la afuro mxuu ahay si loogu xoogaysto acmaasha dagaalka loogu xoogaysto can qazcata qaal ataytu abaa saciidin alqudriya wahuwa makfuurun calayhi isagoo lagu belayahe lagu urursanaya yahay yaan u mid abu saciid alqudri radi allahu canhu falamaa tafaraqa annaasu canhu markay dadkii ka kala tageen qultu waxaan idhi innii laa as'aluka camaa yas'aluka haa'ulaa'i canhu anu kuma weydiinayo kuwaas waxay ku weydiinayeen marka dhawo dadka kuu booqsanaa waxay ku weydiinayaan anu kuma weydiinayo sa'altuhu waxaan weydiiyey can isawmi fi safar soomka safarka lagu soomo yaan weydiiyey fa qaala markaasu wuxuu yidhi saafarnaa maca rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam ilaa makkata wa naxnu siyaam makaan ula safaray rasuulka ilaah annagoo sooman qaala fa nazalnaa manzilan meel baan degnay faqaala rasuulu llahi salى اllahu عalيyه wasalam rasuulka ilahi baa wuxuuna yidhi inakum qad danawtum min caduwikum waa caamulfatxiga marka oo dagaal baa loo soo socdaa cadowgiinni baad usoo dhowaateen waalfitru aqwaa lakum afurkaana idin xoog badan oo dagaalka waxaad ku geli kartaan idinkoo afuran fakaanat ruqsa ruqsa ay ka ahayd nabiga alay slam taban bay ka ahayd iyo waana markahir mooyaane ma ayna ahayn amar ma ahayn cadowgii baad ku soo dhowaateen afurkaana idiin xoog badano marka waxaa idiin fiican inaad afurtaan fa minaa man saama wa minaa man aftar uma nazalnaa manzilan aakhar meel kalaan soo degnay oo waa soo dhowaanay qaala markaasu wuxuu yidhi innakum musabbixuu caduwikum cadowgiinaad beri ku berisanaysaan beri aroortii baad marka weerar qaadaysaan waalfiqru aqwaa lakum faaftiru waa amray hadda markaa afurka idin idin quwo badane afura fakanat cazmatan amar bay ka ahayd marka amar go-an ayay ka ahayd nabiga alayh الsalaatu wasalaam faaftarnaa waan afuray uma qaala markaas abu saciid adana wuxuu yihi laqad ra'aytunaa nasuumu maca rasuuli اllahi salى اllahu alay waslam bada dalika fi bacda dalika fi safar intuu sidaa yidhi ka dambow ayaan haddana isgaranayaa annagoon rasuulka ilah la soconno oo musaafiriina oo soomayna marka kolkuu nebigu calayhi salaatu wasalaam amarkaas uu faray amar uu dagaalkaa daraaddi u faray bay ahayd amar naasiq ahoo muxaa soomkii hore ee safarka lagu soomayay nasakay oo soomkaa safar lagu soomaaba aanu bannaanayn ma ahayn waa xaaladaas iyada ah ee dagaalkaas daraaddiisa unbuu maalintaas u amray inay u afuraan ayb marka dagaalku dadku ama musaafiriin ha ahaado ama beledka dhexdiisiiba ha joogeene waa muxuu ahaye cudri min acdaar min acdaar alifطaar weeyaan uu banaynaya inay afuraan baabun baabu التakyiir fi الsawmi wاlfiطr fi الsfr عan xمزة bn cmri الأslamiي radي الlه عanه أnnahu qaala ya rasuula الlah أجid fiya quwaة عlى الsوم عlى الصiyaami fi الsfr fahal calaya junaaxun weliba ninkaasu wuuna soom badnaa waan ku xidhiidhin jiray wuuna safar banaa awr buu lahaa awr buu dadka ka kilayn jiray dadka musaafiriinta ah iyo awr ka kilayn jiray marka raaci jiray sida dadka ah, gawaarida la hadda oo kale iyo sidaas xaaladooda ah. markaasuu yidhi marka ma soonku waxba ima yeelaye kolkaan safre safreah xoog baan leeahay miyay dembi iga haysaa haddaan safar ku soomo fa qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam hiya ruqsa min allah waa ruqsad xagga alle ka timacnaa furku waa rugsad ilaahay idin rugsadeeyey faman akhada bihaa qofkii qaaqaayo xasanun waa wanaagsan yahay waman axaba an yasuuma qofkii raba inuu soomana falaa junaaxa calayhi dembi korkiisa ma aha qofkii inuu sooma rabaana dembi ma saara qofkii soomana waa wanaagsan marka fiiriya kankada ka hore waxaa la yidhi xasan baa ka dambana waxaa la yidhi laa junaaxa caleyh dembi baa laga anfiyey qofkii afuraayo wanaag buu sameeyey qofkii inuu sooma rabaana dembi korkiisa maa laakiin xasan isaga laguma tilmaamin marka waxaad moodaa inuu ka fiican yahay afurka uu ka fiican yahay sida ilahay oo afura ka fiican عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في xر شديد kulayl daran wqti uu joogo ayaan rasuulka ilaah la baxnay bil رaمضان xatىa in kaana أxaduna ilaa uu ka ahaa midkayo uu ka ahaa layadacu yadahu calىa ra'sihi min shidaة الxar gacantiisa inuu madaxa saari jiray midkayo kulaylka darhaantiisa oo gacantiisa har ka dhigan jiray wma fiina صaa'imun qof sooman inaguma jirin ilaa rasuulu الlahi salى الlahu عalيه waslم wa cabdullahi bnu rawaxa rasuulka ilahi cabdullahi bnu rawaxa keliya ayaa ka soo mara inta kale waa iska afurana baabu qadaa'i ramadaana fi shacbaan ramadaan qadihiisii in bisha shacbaan la qadan karo oo shacbaan nahyiga ku soo arooray inaan nufteeda dambiya la soomin inaanu qaduhu ku jirin an abi salamata abu salama ibn cabdiraxmaan ibn cawf radia allahu canhuma qaala samictu rasuul la eh, samictu caaishata radia allahu canha taquul kaana yakunu calaya sawmu min ramadaan waxaa dhici jirtay inuu eh, muxuu ahay saaraado dushayda ahaado soom رaمaضaan oo yaعni قضاء فma أstaطيicu ma aanan keri karin an أqضيaha inaan soomo inaan qadeeyo إlا في شhعباan شhعباan dhexdiisa mooyaane ima suuroobi kara inaan mid kale soomo maxaa u diidi jiray الshغل min rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslم ow birasuuli الlahi shغل hawlani aan ku hawlanahay rasuulka ilahi ku hawlanahay min rasuuli الlah ama birasuuli الlah labadaas u sirkey taasa ii diidi jiray marka rasuulka ilaahay hawlan inaan ku hawlanahay baa sababteedana la makansan karin marka kolku soo dhawaado ee mudayaq uu noqdo kolkaas may soomi jirto marka qofkii mxuu ahay ramadaan qadiis uu galay ee cudur weliba uu galay sida haweenka dhiiga uu ka yimaado iyo wuu heli karaa inuu dib isaga dhigto dib inuu isaga dhigto oo ilaa ramadaanka kale soo dhawaado uu dib isaga dhigto waa heli karaa baabu qadaa'i sawm can ilmayit qofkii dhintay in laga qadeeyo soomka laga qadeeyo can caaishaةa radي allahu canha ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslama qaal man maata وعalayhi صiyaam saama canhu waliyuhu waliyu yani waariثuhu weliyu dankiisa laga qofkii muxua dhintay isaga oo soom ku jiro ha ka soomo qariibkiisa ha ka soomo ilmihiisii iyo waalidkiisii iyo walaalkii iyo ilma adeerkii waxaas dadkaas ka soomay buu yidhi nabiga alayh salatu wasalaam marka soomku wuxuu ka mid yahay acmaasha muxuu ahay niyaabada aqbalaysa ee qofka muxua dhintay laga soomi laga bixin kara buu ka mid yahay xajkiina isaguna waa sidoo kale waa insha allah waa gaari doonaa baabkiisa waa laga xajiyi karaa qofkii muxuu ahay diintana waa laga bixin karaa waana laga soomi karaa laakiin salaad iyada salaad ma laga bixin karaa mise lagama bixin karo la soo aroorintaas iyado intaan ogahay in ah, qofkii salaadii ay ku jirtay dabad ku qadowday ha laga dadeeyo iyagu la soo arooray marka intii mxuaha kusoo arooray mxuaha sharcigu kusoo arooray in lagu daysto weeyaan intii kale marka wuxuu sharcigu kusoo arooray istinaad noqonaysa mooyaane intii kale wuxuu gelayaa an laysa lilإinsaani ilaa ma saca qof waliba marka wuxuu shaqaystay waxaan ahayn male ilaa wixii mustaqnaad ahaaye sharcigu kusoo arooray sadaqada iyo soonka iyo deynta laga bixiy iyo xajka iyo kuyaalkaasa mooya baabun can buraydata radia allahu canhu qaal bayna ana jaalisun cinda rasuuli اllahi salى اllahu alayhi wasalam aatatu imra'a mar aan rasuulka ilaahay la fadhiyey yaa waxay u timid haweeneyba u timid faqaalat markaase waxay tidhi innii tasadaqtu calaa ummii bijaariya hooyaday baan waxaan ku sadaqaystay jaariyad addoon baan siiyey hooyaday wa inahaa maatad waana dhimatay hooyaday jaariyaddii marka see ka yeelaya aan anigu sadaqaystay sadaqadeena marka inaan qofkii wuxuu sadaqaystay aanu ku noqon karin bay ogaayeen oo laga nahiyo yaanu ku noqonayn qofki wuxuu sadaqaystay qaala buraydaa wuxuu yidhi faqaala markaasu rasuulka ilaahi wuxuu yidhi wajaba ajruki ajirkaagii waa kuu sugnaaday waraddaha calayka almiira dhaxalkaana kuu soo celiyey dhaxalbeennimay kuugu soo noqotay jaariyadaadii ajarkaagiina waa kuu sugnaaday marka kaasu marka kuma jiro sadaqadiisa yaanu qofka yanu ku noqonin qofka sadaqadiisa ku noqdaayo ay tagaga mutagiisa cunay buu ka dhigan yahay taas marka kuma jiro anoo kale kuma jirto qofkii saxar uugu soo noqday kuma jiro qofkii muxaa waalidkuna kuma jiro wuxuu weladkiisa siiyey kuma jiro muxuu ahaay saddex qaalat yaa rasuul allah markaas waxay tidhi innahu kaana calayhaa sawmu shahrin afa asuumu canha bil soomkeed baa ku waajibay way la dhimatay iyadoon gudine ma ka soomaa qaala suumii canhaa ka soom qaalat inahaa lam taxuja qadku weligeed ma aanay xajin afa axuju canhaa ma ka xajiyaa qaala xujii canhaa ka xaji xajki iyo soomkii marka xadiid kale ku kulmeen labadoodii waxyaalaha qofka meydkaa laga bixin karo ayuu ka mid yahay weliba xajku isagu wuxuu la dheer yahay qofka macduurkaan yani qofka daciifka isagoo aan karayninna isagana waa laga bixin karaa waa laga waa laga naayib noqon karaa soomka samaa soomka isaga qofkii kari waaya kafaa mxua fidye iyo wax kaloo isagu bixinayaa mooyaane laga sooma isaguma baabun fii qawlihi tacaala wclى اladiina yutiiquunahu fidya can salamata bni اlakwaci radia allahu canhu qaal lama naزlat hadihi اlaaya wclى اladiina yutiiquunahu fidyatun طcaamu miskiin markay aayaddaasi soo degtay kaana uu ahaa man araada an yuftira wayaftadiya facla yani qofkii doona inuu inuu ku afuro uu fidyadaa bixiyo oo miskiin uu ka siiyo waa yeeli jiray qofkii rabaana yani waa soomi jiray khiyaar bay ahayd marka kolkii hore ee soomka uu soo degay qofka qaadirka ah ayaa la khiyaar geliyey inuu fidyo bixiyo iska afuro iyo inuu soomo xatى naزlat اlآayaة alati bacdaha baana saqataa wahiya qowlu tacaala faman shahida minkum shahra falyasumhu qofkii bisha arkan ogaado bisha beledkeeda ogaayo ha soomo baa layidhi markaasaa takhiirka la nisba markaas ibnu cabaas isagu wuxuu odhan jiray mxu ahay fidyadaasu mansuuq ma aha hiy ah, marka dadka hayru muiiqiinta ah iyago marka waa u taagan tahay buu odhan marka xadiidkan tamanka ibn alakwa siduu ku fasirayo waxa weeyaan inuu aayaddan tado inay calaa daahiriha ay tahay cala aladiina yutiiquuna yani dadka karaya soomka karaya muxuu ahay fidyatun طcaamu miskiin ayaa laga haddayna afurana yani ayb qaarna marka waxay u qadaraan laab ay u qadaraan wacala aladiina laa yutiiquunahu fidyatun طcaamu miskiin ibn cabaas marka kamida dadka aan karaynin soomka aan karaynin waxaa laga rabaa fidyad baa laga rabaa oo طcaamu masaakiin ayb fidyaa laga rabaa oo طcaamu miskiina laga rabaa oo ninka da-da weyn iyo muxuu ahay islaamka da-da weyn iyo qofka mariirka ee marad may-uus minhu iyo wayaalka inay usoo degtay buu isagu ibnu cabaas ku fasiray baabu الصawmi wاlfiطri fi الshuhuur عan cabdاللahi bni shaqiiqi qaala qultu لcaaئiشhaةa radي allahu عanha akana النabiyu slى الlahu عalayhi waslm yasuumu shahra kulahu kulligeed u wada soomay nebiga alayh الsalatu slam ma jirta ramadaan aan ahayn yani qaalat ma calimtuhu saama shahra kulahu ila ramadaan walaa aftara kulahu walaa aftarahu kulahu xataa yasuuma minhu isagoo bil kulligii wada soomay aan ramadaan ahaynna garan maayo isagoo bil wada afuray aan wax ka soominna ma garanayo xataa madaa lisabiilihi ilah jidkiisa adduunka ka tegay yani nebiga alayh الsalatu salaam bil uu soom ka mariyeyna ma jirto aan wax ka soomin bil aan ramadaan ahayn u wada soomayna ma garanayo baabu fadl الصوم في sabiil الlah عan abi سacيidi الkdriي radي allahu عanهu qala qala rasuulu الlahi slى الlahu عalيه وsلم ma min cabdi yasuumu yوma fي sabiili الlahi إila bacd allah bdlika اليوم wجهhu عan الnaari سبciina qariifa سبciina qariifa yani سبciina caama ma jiro addoon oo maalin u sooma fii sabiili الlah fii sabiili اllahidaas baa laba sibood baa lagu fasiraa mid waxaa dar ilaahay qofkii dar ilaahay u sooma niye iyo ikhlaas u sooma waa lagu fasiraa fii sabiili lah yani fi ljihaadna waa lagu fasira jihaad ku dhex sooma isagoo dagaal ku jira qofkii sooma marka taasu haddii sidaas lagu fasiro waa inay noqoto qofka aanu soonkaas oo aanu wax ka daciifinaynin qofkii caado ka dhigtay ee soonka badsada soonku marka waxba ma yeelo oo qofka afuran wuxuu qaban karoo kale buu qabtaa sidii xamsatu ibn camr ibn aslami iyo aynu ku soo marray oo kale marka qofkii sidaas oo kale ah oo jihaadkii camaashiisa aanu soonku aanu ka daciifinaynin waa inuu soonku u bannaan yaho marka fi xaqihi marka uu yahay fadiilo uu yahay ajrigaara uu leeyahay oo mxuaha laakiin qofkii soonku ka daciifinayo waa kanu soo marray axaadiidkii amraysay in la afuro baabu fadli siyaami اlmuxaram bisha muxaram soomkeeda ee hadda bisha aynu ku jirro soomkeeda marka muxuu ajirka u leeyahay can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi salى allahu alيه wasalam afضل الصiyaami bacda ramadaana shahru اllahi اlmuxaram wa afضل الصalaati bacda alfariida salaat اlleyl bil la soomo aan ramadaan ahayna waxaa ugu fadli badan bisha muxaram bisha ilaahay ee muxaram a yani ashhur xurumtay ka mid tahay bilaho dhan waa bil ilaahay lakin iya si gaara uga sii duwantao si gaara ilahay loogu idaafeeyey salaadna waxaa ugu ajri badan farabka wixii ka haray salaadka leylka ugu ajri badan oo muxuu ka ajri badan duxa iyo wax kale ka ajri badan taa salaatulxurum marka bishan eh, iyada nafteeda way si kala ajri badan tahay oo tobanka maalmooda horeba si ajri badan weliba yowmu cashuura eh, baabu siyaami yowmi cashuuraa can caaishaةa radi allahu canha ana qurayshan kaanat tasuumu cashuuraa fi ljaahiliya cashuuray jaahligii bay soomi jirta eh, qurayshu uma marka nebiguna alayh salatu wasalaam waa soomi jiray uma amara rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu amray bisiyaamihi xataa furida ramadaan ilaa ramadaan laga waajibiyey faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam man shaءa falyasumhu waman shaءa falyuftirhu ayib xadiidku marka laba shay buu ka hadlaayo mid waxaa weeyaan bidaayadii bisha bisha maalintaas cashuuraa soomkeedu siduu ku bilowday marka waxay sheegaysaa inay mid islaamnimada ka horraysa oo qorayshba ay caado u leedahay soomi jirtay ay tahay oo nebiguna uu soomi jiray markaa sidaas usoo taxnay bacd isnaadna la soomay taas marka waxaa jira xadiid kale oo caaridaya oo bidaayadeeda sheegaya inu nebigu alayh salaatu wasalaam markuu madiine yimid ou arkay yahuud oo soomaysa inuu weydiiye ay yidhaaheen waa maalintii ilaahay muuse iyo mu'miniintii la socotay uu badbaadiyo fircoonna uu halaago o muuse ou ilahay shukrig u soomo saas aniguna u soomayna ay yidhaaheen uu nebigu alayh salaat inuu yidhi naxnu awlaa bimuusa minkum oo marka uu nebigu soomay waa marabs yani ayb marka labadaasna isma amkinayaan oo waxaa suurowda inay labaduba dhaceen oo nebigu alay sala slam makana uu ku soomaayey markii uu yahuud eh, xaaladan ka ogaadayna iyadana marka uu soomay oo eh, mxua qidaan bimuusa uu u soomay eh, mxuaha dadkana uu faray soomkiisa u faray midda kale xadiidka uu ka hadlay waxaa weeyaan qabla fardi ramadaan inuu bisha ymu yomu cashuuraa soomkeed inuu waajib ah yowma caashura soonkeedu inuu waajib ahaaba xadiidkan ka muuqdan ee waxay leedahay amara bisiyaam uma amara rasuulu llahi sala allahu alay slam bisiyaamihi xataa furada ramadaan korkii ramadaan la waajibiyeyna mukhayar buu noqday marka intaan ramadaan la waajibin aan mukhayar ahayn weeyaan waajib uu ahaa labadaasu marka xadiidkan ku <clears throat> baabu baab ayu ywmin yasuumu fi cashuura cashuura maalinta la soomaya cashuura la yidhaahay waa maalintee ma maalinta sagaalaad ba mise waa maalinta tobnaad عن الحكيم بن الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في زمزم يعني عند زمزم isagoo gu-iisa jiqiraysan زمزم dhinaciisa ayaanu iبن cabaas u imid faqultu lahu markaasaan waxaan ku yidhi akbirnii can sawmi cashuura cashuura soomkeeda iiga waran fa qaala markaasu wuxuu yidhi idaa ra'ayta hilaala muxaram muxaram bisheeda markaad aragto facdud teed wa asbix yowma taasici saa'imaa maalinta sagaalaad waa beriso adigoo sooman waaga ku beri adigoo sooman qultu markaasa waxaa yidhi haakada kaana muxamadu sala allahu alay slam yasuumu qaala nacam ayb marka haddan halkan waxaa ka muuqda ibnu cabbaas inuu ku wado yoomu caashuura inay tahay iyo maalinta sagaalaad maalinta sagaalaad oo nebigu iyada soomi jiray taasa xadiidka daahirkiisa uu yahay laakiin waxaa jirta axaadiid kale oo khilaafaysa oo nebigu alayhi isalaatu wasalaam maalinta tobnaad inuu soomi jiray oo maalinta tobnaad keliya uu soomi jiray laakiin sanadkii u dambeeyey markii loo sheegay inay yahuudda soomto uu amray in yahuudda la khilaafo uu u yidhi sanadka dambe insha allah haddaan noolaano maalinta waxaa soomi doonaa maalinta muxua sagaalaad marka ibnu cabaas markuu leeyahay saasuu nebigu yeeli jiray cazmigii nebigu ka wadaa mida siduu ku fakiray bayhaqi nebigu alayh salaa salaam wuu niyeysnaa inuu soomo laakiin uu maalintaa sagaalaad soomay ficlan u soomay ma aanay jirin intii uu madiina joogayba wuxuu soomay maalinta tobnaad keliyu soomi jiray sanadka u dambeeyena marka wuxuu faray in yahuudda la khilaafo oo maalin muxu ahay maalinta sagaalaad iyo maalinta tobnaadka la soomo marka cashuura maalinta la yidhaha waa maalinta tobnaad laakiin soomkeeda waxaa weeyaan in maalin kale lagu daro si yahuudda loo khilaafo oo maalinta sagaalaad iyo maalinta tobnaad isku daro haddii kale qofkay dhaaftana maalinta sagaalaad iyo maalinta tobnaad iyo koob iyo tobnaad isku daro baabu fadli siyaami ywma cashuura can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana rasuula اllahi salى allahu alيyه waslama qadima almadiina fawajada alyahuuda siyaama madiinuu soo galay markaasuu u xeelay yahuud oo soomaya yowma cashuura cashuura maalinteeda sooma yani sanadkii uu soo galay uu arkay yahuud oo soomaya ma maalintii uu soo galay nafteeda fa lahum qaar baa riwaayad riwaayadka qaarkood baa sidaa u ego maalintii uu soo galay buu arkay nebigu alayh salam yahuud oo sooman sidaa dhahaya marka yowmkaasna waxaa waktigii uu soo galay baa laga wadaa sanadkii uu soo galay marka qaar baa ayagu marka isku kalifeen waxyaala inay sameeyaan oo mxaay burxan bayruni nin laydhaah iyobaa wuxuu xisaab buu sameeyey oo markaasu wuxuu isku dayay inuu soo saaro maalintii uu nebigu alayh sala sl madiine soo galay inay yowmu caashuura cinda alyahuud ay ahayd oo sanadka kabisada ay samayn jireen iyo sidaas siday isu bedelayeen uu kusoo hagaagay laakiin taa wax tusinayaa ma jiro sanadkii uu nebigu alayh salaatu wasalaam soo galay bisha soo galay shahru rabiic bay ahayd shahru muxaram ma aanay ahayn marka sanadkuu soo galay buu nebigu alayh salaa slam wuxuu ogaaday yahuud inay soomto maalinta ay soomto ayb sanadkii ugu horreeyey madiina yani faqaala lahum rasuulu llahi sala allahu alay slam maa hada alyawm aladii tasuumuunahu maalintan aad soomaysaan maxay tahay qaaluu markaasi waxay idhahdeen hada yawmun cadiim waa maalin weyn anja allahu fiihi muusa wa qowmahu waqaraqa فرعون وqومه فصاamه موسى شhuكرا فنحن نصuمه يعني اقتidاء بموسى waa maalintii فرعون iyo qowمkiisana uu halaagay muuse iyo بنو isراaيلna uu badbaadiyey ummadda u kala jeexay markaasuu muuse u soomay shubi u soomay anaguna markaas saasaan usoomayna usoomayna faqاla رasuل الlahi صلى الlaه عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم fanaxnu axaqu waأwlىa bimuusa minkum annagaa idinkaga xaq badan idinka xigna muuse idinka xigna fasaamahu rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam waamara bisiyaamihi inuu soomana waa faray waanu soomay nebiga alayh الsalaatu wasalaam marka xadiidkii caaishana waa kii sheegay inay jaahiliga quraysh marka soomi jireen marka kolleyba inay cibaado qadiima inay ahayd oo ambiyadii hore ay soomi jireen ay labada xadiid oo tusinayaan marka ismana anfinayaana marka waxaa suurooday intuu nebigu alayh isalaatu wasalaam jaahiligii mxua qraysh ay soomi jirtay oo nebiguna alay sala slam marka uu ku soomi jiray haddana kolkuu gaar ahaan usii ogaaday inuu maalin muusa uu soomay taho maalinta nicmada weyne ay dhacday ay intaa inuu ogaadayna uu markaa soomkiisa si adkeeyey oo dadkana si aada usii faray عn cabdاللahi بn ibni abi yaziida أنhu samica بن cabاasi radia الlه canhuma iبn cabaas buu maqlay iila isagoo loo aalay can صiyaami yومi caشhuuرa faqaala markaas wuxuu yihi ma calimtu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama saama ywma yطlubu fadlahu calى اlayaam ila hada اlyawma walaa shahran ila hada shahra yani ramadaan ma garanayo rasuulka ilaahay maalin gaara oo ajri gaara uu ka dalbayo soonkeeda inuu soomay aan maalinta fad ahayn yani yowma cashuura aan ahayn bil uu gaara uu soomay oo bilaha kale ka duwan oo ajri gaara uu ka dalbayo oo ramadaan ahayn uu soomayna saasuu ibnu cabaas yidhi laakiin waa marka waa jiraa maalmo kale oo ajri gaara uu nabiga alay slam u sheegay oo yom ay ka tahay maxaa heede yoma carafa yoma carafa iyadana inuu soomay nabiga alayh salatu slam ajri gaara u sheegay oo laba kaba ajri badan tahay santad oo laba sano dembigeed ay guddo sanana hal sano dembigeed ay guddo waa jira ah. ibn cabaas ma ogi bu isagu baabu man akala yowma cashuraa fakayfa falyakuffa baqiyata sawmi yowmihi qofkii muxuu aha quraacda yowma cashuuraa quraacda maalinta intaada dambe inuu cuntada iska daayo can rubayic binti mucawid bni cafraa radia allahu canhuma qaala arsla rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalama gadaata cashuuraa aroortii cashuuraa wuxuu u diray ilaa qura alansaar alatii xawla almadiina tuulooyinka ansaareed ee madiina hareeraheeda ah uu u fariin diray wuxuu ugu fareel daray marka man kaana asbaxa saa'ima falyutima sawmahu qofkii waa beristay isagoo sooman soomkiisa ha dhammaystirto waman kaana asbaxa muftiran falyutima baqiyata yowmihi qofkii waa beristay isagoo afranna maalinta inteeda hadhe ha soomo yan hasaam yeelay ha soomo ayb ile markaasuu amarka uu soo yimid marka wixii ka horreeyey isagu muftir u noqon maayo marka intaas dambaba unbaa u noqonaysa soomka unoqonaysa amarkii markaasuu soo gaaro ugu horraysa marka inta muxuu ahaye amarkii wixii ka horreeyey uu sameeyey ee uu cunayo waxba ma yeelayso warka marka uu amarku soo gaaray unbuu waajibkiisu bilaabmaya marka inta ka dambaysa buu iska daynaya ayib waa kolkii ugu horreysay marka tashriicaas uu soo degay fakunaa bacda dalika maalintaa intii ka dambaysa nasuumuhu waan soomi jiray wa nusawimu sibyaanana carruurta iyadana waan soomi jiray asiqaar ee yaryar minhum in sha allahu tacaala wa nadhabu ila almasjid masjidkaanu la kici jiro midkaan geen jiray fanajcalu lahum waxaan u samayn jiray allucbata min alcihni waxyaalahay ku ciyaaraan baan suufka uga samayn jiray faidaa bako yani caraa'is iyo waxaasay u samayn jireen ku dheeraan faidaa baka axaduhum cala aطacaam hadduu midkood cunto u ooyo acطaynaahu waan siin jiray acطaynaaha lucabtaasaan siin jiray iyaahu cinda alifطaar yani xataa yakuna cinda alifطaar ilaa u cinda alifطaar u noqdo yani aan ku shuglin waan ku shuglin jiray oo kolkay cunto u ooyaan waan ku ciyaarsiin jiray waxyaalahaas carruurta yaryaro marka intaas leeg ba xataa la soomin jiray sida loogu dadaali jiray soomka loogu dadaali jiray marka bishaas maalintaas yooma cashuuraa saasay saxaabada nabiga alay slam u weyneyn jireen carruurta kolata cuntada u dhiiri jireen baabu siyaami shacbaan عن أbي سلمة رضي الله عنه qاaل سألت عائشةa رضي الله عنها عن صيام رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم فqاaلت kاna yصuم حتىa نقula qad صاam waa soomi jiray bilaha qaarkoodoo soomku beli jiray ilaa aan ka nidhaahno waa soomay yani bishan oo dhan waa soomay waxba ka afuri maayo wa waan afuri jiray bilana waa afuri jiray xataa an qad aftar waa afuray bishan oo dhan waa wada afuray ilaa ka nidhaahno walam arahu saa'iman min shahrin qatu akara min siyaamihi min shacbaan ma arag mid weliga isagoo soomay intu shacbaan intuu soomay in ka badan kaana yasuumu shacbaana kullahu shacbaan dhammaantii waa soomi jiray kaana yasuumu shacbaana ilaa qaliilan in yar mooyaane waa soomi jiray kullahuda tan daba sii fakeraya mucdamkii bay ka wadaan shacbaan wax yar muu ka afuri jiray nebigu alayh salatu wasalaam baabun fii sawmi surari shacbaan yani fii wasati shacbaan can cimraan ibni xusaynin radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaala lahu aw liaakhar cimraan buu ku yidhi ama asumta min waraadi shacbaan shacbaan dhexdeeda wax ma ka soontay قال laa qaala idaa aftarta fasum yowmayn markaad astaan ramadaan markuu baxo laba maalmood soon bedel labadii labadii maalmood ee shacbaan dhexdeeda ka soon yahay marka shacbaan labada maalmooda ugu dhexaysa shan iyo tobankii lix iyo waa in gaar loo somo baabu itbaaci ramadaana bisiyaami sittati ayaami min shawaal in la raacsiiyo ramadaan la raacsiiyo lix maalmood oo shawaal ka mid ayb can abi ayub alanصaariyi radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيه waslama qaal man saama shacbaan man saama ramadaan qofkii ramadaan soomay uma atbacu haddana raacsiiya sita min shawaal lix shawaal ka mida raacsiiya kaana ka siyaami dahri sanadka soomay oo kalu lamid yahay oo mudaacafadu kula mid yahay lan ramadaan waxay ka dhigan tahay toban bilood lixdan maalmoodna waxay ka dhigan yihiin laba bilood bay ka dhigan yihiin mxaa lixdan maalmood bay iyaguna ka dhigan yihiin sidaasu marka wuxuu ku noqonayaa qofkii qof soomay sanadkii oo dhan kale buu lamid noqonaya baabu tarki siyaam baabu tarki siyaam cashri dilxija oo muxuu ahaa can caaishaةa radi allahu canha qaalat ma ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu alay wasalam saa'iman fi lcashri qatu tobanka tobanka maalinta tobnaad miya ka wada yooma caashir marka maalintaas waaba maalin ciid iyado maalin soom ma aha mise cashri dilxija oo dhan weligii waxa kama soomin ayay ka wada ayb inay tobanka maalmoodba ka wataba weerka tobankaa isagoo sooma nebiga alayh salaatu wasalaam ma aanan arag yeelin laakiin tobankaa soom camalkooda guud ahaan nebiga alayh salatu wasalaam inuu aad ugu tarageyday iyadu waa jirtaa inuu maalintaas yooma carafa layidhaha gaarkeed u amrayna waa jirta xadiiska soo socdaaba sheegi doona laakiin nebiga alayh salatu wasalaam tobankaa isaga oo soomay ma aanan arag aishare baabu sawmi yowma carafa can abi qataadata radi allahu canhu ana rajulan ata nabiya sala allahu alay slam faqaala kayfa tasum saad u soontaa rasuulka ilaahay oo faqadiba rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waa cadhooday min qawlihi hadalkiisaasu ka cadhooday wuxuu muxuu ahaay tashdiidkaasuu nabigu alay sala slam ninkaa u diidan yaho inuu sida u suurowda ee u dhibyar isaga soomo ayaa muxuu ahay mooyaane inuu rasuulka ilahay sida u soomo u weydiiyo oo marka sidiis oo kale inuu u soomo isku dayo ilan wuxuu rasuulka ilahay kari kara ma karin baa ninkaas suurowda taasuu ku nacbaysay nebiga alayh salatu salam falamaa ra'aa cumaru qadabahu markuu cumar cadhadiisii arkay uu qaala wuxuu yidhi radinaa biاllahi rabba وبالإسلام diina وبمحamedi نabiya slى الlahu عalيهi وasلم sidaasuu yidhi nacuudu biاllahi min غضب الlahi وغضب rasuulihi ilahay baan ka magangallay cadhadiisa iyo cadha rasuulkiisa fajacala cmaru yuradidu hada الكalaama xatىa sakana غضبhu ilaa cadhadii ka qabowday nebigu عalيه الصلاة وسلام inuu cumar hadalkii ku celceliyey faqaala cumaru cumar baa wuxuu yihi cumar baa marka su-aalkii bedelay markaasu wuxu yihi yaa rasuula allah kayfa biman yasuumu dahra kullahu seed u arkaysaa qofka sanadka oo dhan sooma qaala markaasu wuxuu yihi laa saama walaa aftar aw qaala lam yasum walam yuftir mana sooman mana afurin buu mana mana soomin ma afurin marka waa ma cunin mana soominoo marka ajri male ayb saaro laftiisibu dhibay dahrigaas marka nebiga alayh salaatu wasalaam uu anfilaayo waa kee qaar waxay ku fasireen waa qofkaan xataa ciidaha kolobkaan afurin ciidaha kolobta qofkaan afurin qofkaa weeyaan bay leeyihiin qofka saaimu dahri la odhanaya laakiin qofkii ciidaha afuraayo saaimu dahri la odhan maayo oo marka waa banaanyahe waa muxuu ahay soo qofka u sheegaya ma aha saasay leeyihin ayib ilmadaa furin qaala kayfa man yasuumu yawmayni wayuftiru yawma siduu noqonayaa qofkii maalinna afura laba maalmoodna sooma qaala wayutiiqu dalika axad ma qofkaas sidaa kari kara qaala kayfa man yasuumu yawma wayuftiru yawma siduu ahaanayaa qofkii maalinna sooma maalinna afura qaala daka sawmu daawuud calayhi الsalaam kaasi waa soomkii daawuud wa huwa acdal الصiyaam marka soomka iska ugu fiican weeyaani qaala kayfa man yasuumu yawma wayuftiru yawmayn qofkii maalinna sooma laba maalmoodna afurana waa sidee qaala wadidtu anii طuwiqtu dalika waxaan jeclaan lahaa inaa erta laytarsiy yani inaan karaya baan jeclaan lahaa yani waa adagta iyada nafteedu lama karaayo uma qaala rasuulu lahi sal la alay rasulka ilahi baa wuxuu yidhi ثalaaثaة min kuli shahri wa ramadaanu ilaa ramadaan fahada siyaamu dahri kulihi bil walba oo laba saddex maalmood laga soomo iyo ramadaan oo ilaa ramadaanka kale ka gaaraysana la soomaayo sanadkii o dhan oo la soomay weeyaan ila bil walba marka saddex laga soomo saddex iyo baa loogu dhufanaya saddexdii maalmood marka waxay unoqonaysaa bil bay unoqonaya bil walbaba ninka mid soomay buu noqonaya ramadaan marka waa soomay sanadkii o dhan qof soomay wa sawmu ywmi carafa maalinta carafa soomkeedana axtasibu cala allah ilaahay waxaan ku xisaabanaya ka tirsanayaa an yukafira sanata alatii qabla wasanata alatii bacda sanadkii ka horreeyey iyo sanadka ka dambeeya dembigooda inuu dhaafo ilaah ku dhaafo ayaa kaa ilaah ka tirsanaya ilahay ka filanaya wa sawmu ym siyaamu ywmi caashuuraa axtasibu cala allah an yukafira asanata alatii qablah sanadkii ka horreysa hal sana oo marka isaga baabu tarki sawmi ywmi carafata lilxaaj can umi اlfadl bint اlxaariث zawjaة اlcabaasi radi allahu canhuma ana naasa tamaaraw cindaha ywma carafa fi siyaami rasuuli اllahi salى اllahu alay waslam dad baa ku murmay agteeda ku murmay xajat اlwadaac oo yowma carafa kolkay ahayd maanta nebigu inuu sooman yahay iyo kale dadki ku murmeen faqaala bacduhum huwa saa'im waqaala bacduhum laysa bisaa'im faarsalat ilayhi waxay u dirtay rasuulka ilahina u dirtay biqadaxi labanin weel caanaa bay u dirtay wa huwa qaa'imun waaqifun calaa baciirihi isagoo heshiisii saaran bicarafa fashariba huwa cabay marka ma soomanayn nebiga alayh الsalaatu wasalaam maalintaas ma aanu soomanayn macraka ma aanu soomanayn marka markaas camal weyn baa male maalintaa la qabtaayo dadka maxaa sidaas iska yeelyeelan nebigu siduu yeelay nebigu alayh isalaatu wasalaam laga bilaabo ilaa mxuu ahay markii uu kolkii uu intii ka horreysay zawaalka ka horreysay waan arkay nebiga alayh salat slam haybadiisii uu galay oo namida loogu dhisa waa nastay laakiin kolkii mxu uu galay duurka uu galay waa isaga intuu khudbeeyey ee labadii salaadood tukaday waqfadii markaa bilaabay oo duco iyo dikri iyo dadka su-aalihiisa uga jawaabi iyo soo ugu jira ilaa qoraxda ka dhacday marka camalkaasuu si ugu xoogoobo buu nebigu alayh salatu salaam u furay bab النهي عن صيام يوم الأضحى والفطr عن أbي عubayd mولى بن أزهر qاla شhهدت العيid mعa cمر بن الخطاaب رضي الله عنه maalin ciideed baan kala qayb galay cumar ibn khaaab radi allahu anhu markuu amiir lmu'miniin ahaa fa jaa'a waayoin fasallaa waa tukaday uma insarafa saladii uu ka gadoomin fakhataba annaasa faqaala markaasuu wuxuu yidhi ina haadayni yowmaani nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam can siyaamihima labadan labadantan waa laba maalmood oo rasuulka ilahay soonkoodii u nahayey yowmu fitrikum min siyaamikum maalintaad ka afuraysaan soomkiinnii wal ka kalena yoomu taakuluuna fiihi min nusukikum maalintaad maxaa udhexeediinaad wax ka cunaysaan weeyaan labadaa maalmood ilaahay rasuulka ilaahay soonkoodii waa manciyey marka labadan tabiyaha maalmood lama soomi karo baabu karaahiyati siyaami ayaami karaahiyati siyaam ayaami tashriiq saddexda maalmood ee ka dambaysaa yom yowmu naxriga ka dambaysaa can nubayshata alhudaliy nubayshة الkayr radي الlahu canhu mawla rasuuli الlahi slى الlه عalيه وsلم qaala qaala rasuulu الlahi slى الlه عalيه وsلم أyaamu التashriiqi أyaamu akli wa shurbi wa fii riwaayati wadikri الlah maalmaha ayaamu tashriiqa maalmaha hilbawaradka hilbaha la qalajisto hilbiha udkada waa maalmo cunto iyo cabitaan iyo dikri ilaahay wa bicaalin riwaayana waa jirtaa yani jimc marka maalmo sooma ahayo baabu صiyaami ywm الاثnain عan abi qataadata radي allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalيh wasalam su'ila can sawmi ywmi الاثnain maalinta isniinta soomkeeda la weydiiyey waa xadiidka aynu soo marray ee ogaa dheeraa ee xadiidka lix boqol iyo labaatan iyo kakadu waa isla mid waan kala gooyey mise waan kala gooyey qisada waa isku mid su-aalihii cumar uu nebiga weydiinayay markuu ninkii hore intuu su-aasha weydiinay uu ka cadhooday su-aalihii cumar uu weydiiyey bay tanu ka mid ahayd marka wuxuu weydiiyey ana rasuula اllahi sala lla alay slam su-ila can sawmi ywmi الاثnain maalinta isnaynta soomkeeda la weydiiyey faqaala markaasu wuxuu yidhi fiihi wulidtu wa fiihi unzila calaya isagaa la dhalay isagaana waxyiga laigu soo dejiyey yani sooma weeyaan oo waa yoom nicmo idin a weeyaan oo waa maalintii nebigiina la dhalay waxyigana lagu soo dejiyey baabu karaahiyati sawmi ywmi اljumcati munfarida can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alيyh wasalam laa yasuumu axadukum ywma اljumca ila an yasuuma qablahu aw badahu aw yasuuma bacdahu maalinta jumcaha keligeed yaanu soomin ilaa inuu maalin ka horraysa soomo ama maalinka dambaysa la soomo mooyaane can abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiy salى اllahu alay slam qaal laa takusuu laylata اljumcati biqiyaamin yani bisalaatin soo jeed iyo tahajud habeenka jumcaha ku qaas yeelina min bayn layaali habeenaha dhexdooda keligii salaada ku kaas walaa takusu ywma اljumcati bصiyaami min bayn اlayaam maalinta jumcana soom maalmaha dhexdooda kaga khasisina ilaa an yakuna fii sawmin yasuumuhu axadukum soom soomi jiray inay tahay mooyaane bisha maalintaa markay tahay buu markaan soomi jiray bisha maalinta kowda tahay yuu markaan qofka soomi jiray caada u lahaa marka kusoo hagaagtay caadadiisa hor u soomaya jumcahaan u soomi maayo taas marka isagu kuma jiro baabu sawmi ثalaaثaةi أyaami min kuli shahr can mucaadaةa alcadawiya annaha qaalat sa'altu caaishaةa zawja الnabiy salى اllahu عalيh wasalam radi allahu canha waxaan weydiiyey kaana rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam yasuumu min kuli shahri ثalaaثaةa أyaam qaalat nacam qultu laha waxaan ku idhi min ayi min أyi أyaami shahri kaana yasuum bisha maalmaheedu ka soomi jiray qaalat lam yakun yubaali uma aaba yeeli jirin lam yakun liyubaaliya uma aaba yeeli jirin min ayi ayaami shahri yaquum inuu bisha maalintu ka soo mariy saddex maalmood waa soomi jiray awal iyo aakhir inagama kala aaba yeeli jirin marka awalka laga soomo waa dhici kartaa dhexda laga akhirka laga soomo waa la heli karaa laakiin muxua maalmaha ayaam ayaam albeed la yidhaaho baa gaar ahaan iyaga marka ay mxaa xadiid ugu soo aroortay inay soomkoodu gaar ay yihiin saddexda maalmood ee saddex iyo tobanka afar iyo tobanka iyo shan iyo tobanka kuwaas marka waxaa weeye kuwa haddii laga dhigtana waa la heli karaa haddii meel kale laga dhigtana waa la heli karaa laakiin waxaad moodaa inay ugu fiican tahay in kuwa laga dhigo si labadiiba loo helo saddexdii saddex maalmood bishii laga soomay ayaa malbeedkiina la soomay baabu karaahiyati salbi sowm can cabdillaahi bni camr bn alcaasi radia allahu canhuma qaala balaga nabiyu sala allahu alayhi wasalam anii asrudu sowm inaan soomka sooxo xiriiriyo ayaa loo sheegay yani maalin aanan afurin maaha wisaalkii maaha kan kale ama wisaalkii maaha waa soomka aan soom yaam dahrigii buu u eg yahay inuu hal iyo goor maalin kastaba soomo baa rasuulka ilaa loo sheegay aabbihi baa u sheegay aabbihi baa dacweeyey marka intuu gabadh u geeriyey uu gabadhii xaggeeda fiirin waayo habeen oo dhanna salaadu iskaga jiro maalin oo dhanna sooman yahay uu marka kusoo dacweeyey wa usalli leyla habeen oo dhanna aan tukado baa loo sheegay fa imaa arsala ilaya inuu iisoo fariin diray wa imaa laqiitu iyo la kulmay midun bay ahayd ama isagaa ii yeeday ama anaa la kulmay inuu u yeedhayna marka waa jirtaayo aabihii uu ku yidhi ilqani bihi iiracima uu ku yidhi ayb faqaala markaasuu yidhi alam ukbar anaka tasuumu walaa tuftir wa leyla walaa soo laima sheegi inaad soonto oodan afurin inaad walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco السلام عليكم ورحمة الله وبركاته